alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wabacd waxaan kusoo jirnay macaarifta kii afraad oo ahaa almawsuul waxaan soo qaadanay ismiga mawsuul qeybihiisa wuxuu inoo soo tilmaamay in loo qeybiyo nas iyo mushtarak naski uu inoo soo sheegay alfaada loo isticmaalo mushtarigana sheekh waa inoo sheegay alfaada loo isticmaalo waxaan ku jirnay qeybtii mushtaraga wuxuu inoo soo sheegay alfaadda mushtaragu inay yihiin lix man iyo ma ayun iyo al iyo duu iyo daa man iyo maa waa soo qaadanay waxaan kaloo soo qaadanay al inay mawsuul noqoto silana waxaa looga dhigaa sifada sariixada ismiga faacil iyo ismiga mafcuul marka man iyo maa ayun iyo al duu waxaa si gaara ah u isticmaala qolada tayi la yidhaahdo oo carabta ka mid ah baa si gaar ayagu ah isticmaala ismana khilaafta xawaasheeda oo haddii mufrad nin haddii lagu ishaarayo duu baa laska odhanaya haddii eh, inan lagu ishaarayo duu baa laska odhanaya laba haddii lagu ishaarayo duu baa laska odhanayaa haddii jamac lagu ishaarayo duu baa laska odhanaya sidaas waa madhab madaahib kalea jira oo sidaa khilaafsan laakiin sheekhu madhabkaas ayuu markaa raacay qaala اmualifu raximah اllah waama da lafdiga da ah fa sharطu kowniha ahaanshaha ay tahay mawsuulan mawsuul ay tahay shardiga loo dhigayo waxaa weeye an yataqadama calayha inuu ka hormaro ma ma inuu ka hormaro maadii ama ma inay ka hormarto maadi alistifhaamiyat istifhaamiyad ahayd naxu yasaluunaka maada yunfiquun waa miaalkii weyi aw man alistifhaamiya ama inay ka hormarto man yani markaa istifhaamiya bimacnaa istifhaam lagu dalbo naxwu man daa jaa-aka wa anlaa takuuna waa inaysan ahayn da mulqaatan mulqaad waa inaysan noqon wa anlaa takuuna da da waa inaysan noqon mulqaatan mid la ilqeeyey bian yuqadara tarkiibuhaa mulqaad maxay ku noqonaysaa in la qadaro tarkiibkeeda maca ma maa maceeda naxwu maadaa sanacta wa idaa qadarta haddii aada qadarto maada isman waaxidan inay tahay ismi keligiisa oo murakaban tarkiibiyey waa lafdigii ugu dambeeyey mawsuulka mushtaraga ah waa daa daa marka sheekhu shuruud buu sheegay markay mawsuulka noqonayso laba shardi ayuu inoo tilmaamay shardi saddexaadna waa lagu daraa oo arki doonaa labadaa shardigu inoo sheegay waxaa weeyaan in daadii lagala hormaro maa istifhaamiya ama man istifhaamiye ah oo la yidhaahdo man daa ama maadaa la yidhaahdo waa shardi oo markaa waxaa la icraabayaa maadaa maadaas waxaa la icraabaya mubtada istifhaamiyada ah daana waxaa la icraabayaa khabar ayaa la icraabaya maadaadaas waa mubtadii khabar marka maada sida tusaalahuna siiyey yasaluunaka maadaa yunfiquun yasaluunaka maadaa yunfiquun maa waxay noqonaysaa mubtade daana waxay noqonaysaa khabarkeedii daadu waa mawsuul oo silay u baahan tahay jumlada yunfiquunana waa siladii yunfiquunahu haadaasaa caaidkii noqonaysa mar haddii mawsuul la sheego waa in siladiisii caaidkiina waa in la raaciyaa marka maada yunfiquun shaahidku waxaa weeyaan daadii oo maa istifhaamiya lagala hormaray daadii marka khabar bay noqonaysaa maada istifhaamiyaduna mubtade ayay noqonaysaa macnuhuna aladii yunfiquunahu yunfiquunahu mafcuulka weeye yunfiquunahu ficilku wowga waa faacilkiisii mafcuulkiisuna waa muqadaro yunfiquunahu haadaasa caaidkii noqonaysa ama in lagala hormaro man istifhaamiye ah man man istifhaamiya in lagala hormaro miaalkeedu waxaa weeya man daa jaaaka man da jaaka mantu waa mubtade waana istifhaamiyo dana waa khabar jana waa ficil faacilku waa damiir wuxuu noqonayaa daada mawsuulka kaafkana mafcuulkii weey jumladan waxay noqonaysaa silat lmawsuul laa maxala min alciraab marka shardigaas waa inuu xaasil yahay shardiga labaad waa an laa takuuna da mulgaa wa inaan lilgayn daadi sidee bay mulqaad ku noqonaysaa waxay ku noqonaysaa maadii ka horreysay iyo daadii in hal ismi laga soo qaado ama mantii iyo daadii iyo mantii ka horreysay in hal ismi laga dhigo oo markaa istifhaam ah laga dhigo wada socda markaasoo kale mulqaad bay noqonaysaa mulqaad markay noqoto waxaad ku garanaysaa xagga icraabta marka la eego sidii loo icraabaya markay ahayd yani hayru mulqaah lama icraabaya oo markan dambe maadaa sanacta waxaan oanaynaa sanacta waa ficil iyo faacil wey sanacta waa ficil iyo faacil maada waa ismu istifhaam waa mafcuul muqadam ah mafcuul muqadama weeye maadaa sanacta haddii laakiin aan ka dhigno inay tahay hayru mulqaah waxay noqonaysaa maada mubtade daana waa khabarkii sanacta waa ficil iyo faacil mafcuulkii sanactahu ayuu noqonayaa jumladaasa siradii bay noqonaysaa oo haddii aan caamilo ka dhigno laakiin haddaan mulqaad ka dhigno maada iyo daada wada socda hal ismi oo ism istifhaam ah ayaa isla noqonayaa xaalka noocaas way marka laleeyahay mulqaad bay noqotay la kala qaadi mayo maadina gaar loo ciraabi mayo ismi gaara ma noqonayo daadina ismi gaara ma noqonayo marka la ilqeeyo hal ismi bay wada noqonaya oo ismu istifhaam ah laakiin marka la kala qaado oon mulqaad laga dhigin maaduna waa ismi ismu istifhaam weeye daaduna waa ism mawsuul waa laba ismi oo kale madax banaan midna waa mawsuul midna waa istifhaam xagga icraab ahaanna midna waa mubtada midna waa khabar marka farqigaas ayaa imaanaya marka mulqaad laga dhigo wixii oo dhan mafcuul muqadama laga dhigaya ficilka ka dambeeya sanactana waa ficilkii markaasi ku camalfalayey oo kadib dhacay waxyaalo kale lagu garta way jiraan laakiin yani intaas hadda ku kaaftoomayna marka labadaa shardi ayaa loo shardiyaa shardi saddexaad baa lagu daraa waa inaan daada ishaaro loo jeedin ismu ishaaro waa inaan loo jeedin waa annaga soo aragnay daa alfaadda lagu ishaaro mudakerka ninka daa baa ka mid ah ashir limufradin mudakarin bidaa daa baa lagu ishaaraa marka ismu ishaaro waa inaan looga jeedin is waa in looga jeedaa farqi baana de udhexeeya ismu ishaare ismawsuul ismu ishaaro wax la tilmaamayo ayuu tusinaya markaan fasirayo midna bimacnaa aladii baan ku fasiraya midna waxa la tilmaamayo marka eh, maalan tusaalahaas oo kale maada maa maxay buu da bimacnaa aladii kii baa lagu fasiraya marka mawsuul laga dhigayo bimacnaa aladii bay la noqonaysaa hadba waxay ku dhacayso ila waa waa mushtarak waxay ku dhacaysa aladii waxay ku dhacaysa allati waxay ku dhacaysa aladaani waxay ku dhacaysa aladiina waxay ku dhacaysa allataani waxay ku dhacaysa allawaati marka siyaaqa laga fahmaya iyo caaidka usoo noqonaya meeshay unoqonayso laakiin ishaare haddii looga jeedo waa wax la tilmaamaya daakan baa la oranaya daakan marka ism ishaaro waa inaan looga jeedin saddexdaa shardi haddii laga helo waxay noqonaysaa mawsuulay noqonaysaa wa amaa da lafdiga daa fa shardu kowniha mawsuulan shardiga loo shardinaya markay mawsuul tahay waxa weeye an yataqadama calayha inuu ka hormaro maal istifhaamiya naxu yasaluunaka maada yunfiquun maada yunfiquun maadaa marka waa istifhaamiyo daaduna waa mawsuulo yunfiquunahuna jubladaas waa siladii aw man an yataqadama waa inay ka hormartaa man mantii alistifhaamiyatu istifhaamiyada istifhaam kudhacaysa yani istifhaamka loo isticmaalayay faham dalabka naxu man daa jaaka man keebaa daa kii uu yahay bimacnaa aladii jaaka kuu yimid marka jaaka waa siladii man waa mubtadadan waa khabarkii jaakana waa siladii wey ada waanlaa takuuna da waa inaysan noqon mulqaatin mid la ilqeeyey maxay mulqaad ku noqonaysaa bian yuqadara tarkiibuhaa in la qadaro tarkiibkeeda maca maa maa la tarkiibiye maceeda bimacnaa ayada iyo maadii waa in hal ismi laga wada dhigaa saasuu ujeedaa bian yuqadara tarkiibuhaa ayada iyo daadii iyo waxa ka horeeya man ama maada ka horeysa baa hal ism laga soo qaadaya oo murakab ah oo ismu istifhaam ah saasuu ujeedaa naxw maadaa sanactoo kale weeye maadaa sanacta markaan fasirya waxaan ohanayaa maadaa maxayba sanacta samaysay sanacta maada maxaad samaysay ayay noqonaysaa lakiin haddii macmuul laga dhigo maa maxaybu daa ay ladii kii uu yahay sanactahu adigu aad samaysay kaasu maxau noqonayaa marka sanactahu waa inaad caaidkii tilmaantaa markaad camal waa goormo idaa qadarta maada haddii aad qadarto maada ay wada socotaa isman waaxidan hal ismi ismigaasoo murakaban istarkiibiyey wa taftaqiru waxay u baahan tahay almawsuulaatu mawsulaadka waxay u baahan yihiin kulluhaa dhammaantood ilaa silatin silay u baahan yihiin siladaasoo mutaakhiratin canha ka dambaysa wa caaidin iyo caaid usoo noqonaya mawsuulka wasilatu siladu jumlatun jumlo weeye aw shibhuhaa jumlo wax shabaha weeye faljumlatu jumladu maa ay ladii kii weeye maa shay weye tarakaba iska saarmay oo laiskaga keenay min ficli wa faacil jaa ladii qaama abuuhu oo kale wey jaa ladii qaama abuuhu wa qowlihi tacaala wey alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdah aw min mubtadain wa khabar waa waxaa laiska saaray mubtadai khabar naxu jaa aladii abuuhu qaaimun wa qowlihi tacaala wey miaalkiisu aladii hum fiihi mukhtalifuun wa shibhu ljumla jumlada waxaa shabahaa alaaatu ashyaa saddex shay weeye axaduhaa mid ka mid a addarfu weeyaan naxuu jaa aladii cindak wa qowlihi tacaala weeye maa cindakum yanfad wathani ka labaad aljaaru walmajruuru weeye aljaaru walmajruur naxu jaa aladii fi daar waa tushaalihiisu wa qowlihi tacaala weye waalqat maa fiiha wayatacalaqu aldarfu waljaaru walmajruuru ida waqaca silata bificli maxduuf wujuuban taqdiiruhu istaqara halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah llah mawsuulaad dhammaantood waxay u baahan yihiin silo ka dambaysa iyo caaid silo iyo caaid ayay u baahan yihiin siladii waa wax macnihiisa fasiray ismiga mawsuul ayay macnihiisa caddaynaysaa ismiga mawsuul waxa looga jeedo siladaa caddaynaysa silada ayaa caddaynaysa lidalika ismu ishaaraha iyo ismu mawsuulku waxaa loo yaqaanaa alasmaa almubhama ayaa la yihahdaa alasmaa almubhama waa ismigii qarsoonaa ismu ishaaro wuxuu ku caddaanayaa markii farta lagu ishaaro waxaad doonaysa inaad tilmaanto haddii aan da iska idhahdo da la fahmaya daagaan ujeedo lakin haddaan farta raaciya marki waa la fahmaya idan da markaan dhaho marka hor mubham buu ahaa lakin goormuu cadaaday markaan ishaaradii raaciyo the waxay iska ahayd mubham markaan ishaarada raaciya la fahmaya mawsuulku waa la mid haddaan alladii ihahdo alladii u noqonaya allati haddaan idhaahdo allati ay ku dhacaysaa laakiin markaan silada sheego ayay allatii alladii maqsuudku markaasu caddaanaya alladiina aamanuu markaan raaciyo markaasaa la fahma cidda aan ka hadlay inay yihiin muminiin alladiina xadaruu markaan idhaahdo markaasaa la fahmaya alladiina kuwa aan sheegay cid kale ahayn kuwa meesha jooga inay yihiin alladiina markaan idhaahdo aabuu aan raaciyo ayaa la fahmaya kuwaan ka hadlay inay yihiin kuwii maqnaa wahaakada marka ism mawsuul ismulishaaro waxaa la isku yidhaahdaa alsmaa lmubhama ismiga qarsoon oon cadayn wuxuuse ku cadaanaya mawsuulku marka silada la raaciyo caddaanaya ishaaraduna markaa tilmaantii la raaciyo ayuu caddaanaya marka saa darteed waxay u baahan yihiin mawsuul dhammaantii silo siladaas waa inay ka dambaysa mutaaira waa inay ka dambaysa waxyaalaha waxaa jira taahur weligood laazima jaarka iyo majruurka jaarka iyo majruurka majruurku weligii waa inuu dambeeya arki maysi majruur jaar kasoo hormaray arki maysi waxaa lamida taasoo kale siladu weligeed waa inay mawsuulkeeda ka dambaysaa oo aamanuu aladiina arki maysid soo waa inay ka dambaysaa marka siladaa ka dambaysa way u baahan yihiin waxay kaloo u baahan yihiin caaid usoo noqda yani markaa mawsuulka caaidkaasi wuxuu caddaynayaa mawsuulkani ma mufrad buu ku dhacayaa ma musano ku dhacaya ma jamc buu ku dhacaya mawsuulkani meeshuu taabanayo ayuu sii caddaynaya kadib sheekh wuxuu inoo tilmaamay sila maxaa noqda garanay ismi mawsuul inuu sila cayd u baahan yahay maxaa sila noqda sila waxaa noqdau sheekhu yidhi jumlo iyo jumlo wax shabaha ayaa sila noqda jumladii bu haddaba fasiray jumlo maxaa la yidhahdaa jumlo waxaa la yidhaahdaa maa tarakaba min ficlin wa faacil waa wixii ficil iyo faacil iska saaro ayaa marka waxa la yidhahda jumlo tusaalauna siiyey jaa ladii qaama abuuhu jaa ladii qaama abuuhu jaa ladii hadda uma jeeda sheekhu qaama abuhu buu sheekhu ujeedaa jumlada silada noqonaysa oo ficil iyo faacil iska saaray waa qaama abuuh markaan icraabayo jaa waa ficil maadi alladii waa faacilkii qaama waa ficil kale abuuhuna waa faacil jumlada waxaa ohanaya waljumlatu min alficli oo qaamo ah wlfaacili oo abuuhu ah iyo mudaaf ilayhiga oo huda ah silat lmawsuul laa maxala laha min alcraab waa silat lmawsuul oo maxal icraab kuma leh ayib marka maanta siladii waxay noqotay jumla ficliyay noqotay jumla ficliya ayay noqotay caaidkuna maanta wuxuu noqonaya abuuhu damiirkaas weeye oo aladiiga u noqonaya abuuhu oo aladiiga u noqonaya waa jumla ficliya oo sila noqotay waxaa la mid a ah, alxamdu lilaahi aladii sadaqana wacdah alxamdu waa mubtade lilaahi jaariya madulkaasna waa khabarkii alladii ismiga mawsuul waa sifo oo lilaahi buu sifo ka yahay wa caaid sadaqa waa ficil maadi mabniyu cala alfath faacilku waa damiiro wuxuu noqonaya sadaqa huwa oo allaha ah naa wuxuu noqonaya mafcuul awalkii wacda mafcuul aanigii buu noqonaya oo ficilka la mafcuul qaadanaya wacda mudaaf huna mudaafun ilayhi buu noqonaya shaahidka dambe waxaa weeye sadaqanaa wacdahu wey waljumlatu min alficli waalfaacili waalmafcuulayni jumlada ficilka iyo faacilka iska saaran silaة اmawsuul laa maxala laha min alcraab marka jumla socdiyeah ayaa sila noqotay aw min mubtadain wa khabar jumladii waxay noqonaysaa mid iska saaran mubtadiya khabar taa hore marka waxaa loo yaqaana jumlatun ficliya ayaa la yihahdaa tanna waxaa la ohanaya jumlatun ismiya marka mubtadiya khabar ay iska saaran tahay ama mubtada iyo faacil taa sheeku ma tilmaamin mubtada iyo faacil markay iska saaran jumla ismiya la yihahdaa oo mubtadiba wuxuu qaadanaya meeshii khabar uu qaadan lahaa ayuu faacil qaadanaya mubtado dhan maaha waa qaybo ka mid a ah mubtadaha ayaa faacil qaata waa arki doona insha allah jumladii oo markaa mubtadii khabar iska saaran tusaalaheed waxaa weeye jaa aladii abuuhu qaaimun shaahidku waxaa weeye abuuhu qaaimun abuuhu waa mubtade qaaimunna waa khabarkii ayib jaa waa ficil maadi aladiina waa faacilkii abuuhu waa mubtade qaaimna waa khabarkii wljumlau min almubtadai oo abuuhu ah iyo wlkhabr oo markaa qaa'id ah silat laa maxala min acraab caaidkuna waa abuuhu damiirka ku jira weeyaan abuuhu damiirka ku jira ayuu markaa caaidkii noqonaya waxaa la mid a ah aayaddan alladii hum fiihi mukhtalifuun alladii waxay sifo ka tahay cama yatasaa'aluuna can اnaba'i alcadiim annaba bay sifo ka tahay nabana marka majruur buu ahaa alladii marka waa sifatu linaba mabniyun cala sukuun fi maxali jari hum waa mubtade mukhtalifuunana waa khabarkii fiihi jaari iyo majruurkaana mukhtalifuun ayuu ku tacaluqaya jumlada markaa hum oo mubtada iyo mukhtalifuun oo khabarkii ah waxay noqonaysaa silat lmawsuul laa maxala laha min alicraab waana jumla ismiya waxay ka kooban tahay mubtade oo hum ah iyo khabarkii oo mukhtalifuuna ayay iska saaranta waa siladii waana jumla ismiya laa maxala laha min alcraab intaa wuxuu kaga baxay yacni markaa jumlada silada noqota waxaa kaloo silo noqda oo ismiga mawsuul silo u noqda shibhuljumla waxa la yidhaahdo jumlo maaha wax jumlo shabahaya waxa jumlada shabahaya muxuu yahay sheekhaa inoo sheegay wuxuu yah saddex shay baa waxay noqdaan shabiihuljumla maxay yihiin ka koobaad waa daraf ka koobaad waa addarf darafkaas marka uu noqonayo silo markuu noqonayo shardi buu leh sheekhu ma tilmaamay shardigaas waxaa weeye darafkaasi waa inuu taam yahay taam waa inuu yahay maxaa looga jeedaa taam waa inuu yahay waxaa looga jeedaa marka la sheego macno waa inuu ka soo baxaya in sila laga dhigo waa inuu saalix yahay waa inuu macno ka soo baxaya waxaad ku fahmaysaa miaalka darafka taamka ah iyo midkaan taamka ahayn waxaad ka fahmaysaa miaalka miaalkaad ka fahmaysaa wuxuu inoogu tusaaleeyay sheekhu daraf sila noqday jaa aladii cindaka jaa ladii cindaka jaa waa ficil maadi aladiina waa faacilkiisii alladii waa is mawsuul laa yatimu macnahu ila bisilatin wa caaid cindaka waa darf makaan wuxuu ku tacaluqayaa maxduuf taqdiirkiisu wuxuu noqonayaa istaqara istaqara ayuu ku tacaluqayaa darafkaas marka waa ismiga mawsuul siladiisa ismiga mawsuul alladii a siladiisi wey idan markaad sheegaysa ohan maysid ismigan mawsuul siladiisu waa jumlo ohan maysa waxad ohanaysa waa shibhu ljumla maadaama daraf uu noqday markaan fasirayna waxaan ohanaynaa jaa aladii kii baa yimid cindaka agtaada ku sugnaaday macnihiis waa waadix soo kii baa yimid agtaada ku sugnaan jiray oo la yaqaan hebel ahaa kula joogi jiray baa yimid macnaa waadixa wey laakiin cindaka booska ay taallo haddii aan ku bedelo jaa ladii bika haddaan ku bedelo jaa ladii bika jaa ladii kii baa yimid bika adiga kugu sugnaa maxaad ka fahmaysaa kii adiga kugu sugnaabaa yimid wax macnaha kama soo baxayo kaasoo kale waxay u yaqaanaan waa daraf aan taam ahayn bay u yaqaanaan marka darafka taamka waxa weeye waa mid markaasi in uu silo noqdo saalix u noqonaya macnana uu ka soo baxaya marka la sheego macnaa ka soo baxaya marka la sheego wuxuu kaloo sheekhu ku tusaaleeyey aayadda maa cindakum yanfadu maa cindakum yanfadu maadu waa mawsuulo waana mubtadi cindakum darafkaasi waa siladii maada wey wuxuu ku tacaluqayaa maxduuf laftiisa tacaluqaya wuxuu ku tacaluqayaa ficil la soo qadarayo istaqara ah ayuu ku tacaluqayaa maa shayga istaqara cindakum agtiina ku sugnaaday yanfadu mid dhammaanaya wey yanfadu waa ficil mudaaric faacilkiisu waa damiir mustatira taqdiiruhu huwa jumladuna waa khabarkii oo maadaasi laba shay bay u baahan tahay marka laga eego inay mawsuul tahay maxay u baahan tahay siday u baahan tahay marka laga eego inay tahay mubtadana maxay u baahan tahay khabar bay u baahan tahay idan siladii waxaan ka dhignay cindakumaan siladii ka dhignay khabarkiina jumladaas yanfadu ayaa markaa noqonaysa marka labadaa shayba labadiiba waa la siiyey siladiisii iyo markaasi khabarkiisii labadu waa la siiyey ismiga mawsuul marka daraf baa wuxuu noqdaa silo waxaa kaloo shiru jumlaha ka mid ah jaar iyo majruur jaar iyo majruur ayaa ka mid ah shibuljumlaha silada noqonaya wuxuu ku miaaliyey sheekhu jaa ladii fi daar jaa ladii fi daar jaa waa ficil maadi aladiina waa faacilki waa is laa yatima macnaahu ila bislatin wacaaid fi daari jaar iyo majruur wey wuxuu ku tacaluqayaa bimacnaa istaqara jaar iyo majruurka marka waa siladii aladiina siladii maanta waxay noqotay jaar iyo majruur bay noqotay waxayna ku tacaluqday istaqara ayay ku tacaluqday jaa ladii alladii ninkii baa yimid fi daari ay istaqara fi daari guriga ku sugnaa ayaa yimid wuxuu kaloo ku miaaliyay aayadda waalqat maa fiiha waalqat alqat waa ficil maadi taaduna waa tau taaniif faacilkuna waa damiir mustatir ah oo dhulkii u noqonaya hiya oo ardadii u noqonaya maa waxay noqonaysaa waa is mawsuul mabniyu cala sukuun fi maali nabin mafcuul bihi buu noqonaya mabniyu al sukun fi maali nabin mafcuul bihi ayuu noqonaya waana ismawsuul mar haddii ismawsuul la yidhi silu u baahan yahay fiihaa jaar iyo majruurkaas ayaa wuxuu noqonayaa siladii fiihaana waxay ku tacaluqaysaa ficil istaqara ayay ku tacaluqaysaa wa alqat maa ay ladii istaqara fiiha sheekhu marka wuxuu noo tilmaamay darafku iyo jaar iyo majruurku markay noqdaan silo markay noqdaan daraf iyo jaar iyo majruurku markay silo noqdaan waxay ku tacalluqayaan ficil waajibulxadaf ah taqdiirkiisa uu noqonayo istaqara uu noqonayo istaqara ayay markaasi ku tacalluqayaan ayuu keligood meel ma istaagi karaan laabud waxay u baahan yihiin waxay ku tacalluqaan ayay u baahan yihiin wuxuu sheekhu raximah llah wa taftaqiru waxay u baahan yihiin almawsuulaatu mawsuulaadkii kulluhaa dhammaantood ilaa silatin silo siladaasoo mutaakhiratin ka dambaysa canhaa mawsuulkii iyo wacaa'idin damiir usoo noqda ayb wasilatu siladu jumlatun jumlo weeye aw shibhuhaa jumlo waxa shabaha weeye jumlo iyo shibhuljumla faljumlatu jumladu maa shay weeye tarakaba iska saarma oo isaga keeno min ficlin iyo wafaacilin faacilin ficl iyo faacil wixii isaga yimaada ayaa jumlo la yidhaahdaa weliba jumlatun ficliya wey taasi naxwu jaha aladii qaama abuuh wa tacaala wey alxamdu lilaahi aladii sadaqanaa wacdahu aw tarakaba iska saarma oo lasaga keeno min mubtadain mubtada iyo wa khabarin khabar lasaga keeno jumlo waxaa weeye waa waa wixii ficil iyo faacil lasaga keeno jumla ficliya loo yaqaanaa ama mubtadii khabar lasaga keeno jumla ismiya loo yaqaanaa tusaale naxwu jaha aladii abuuhu qaa'imun jaa ladii abuuhu qaaimu shaahidku waxa weye abuuhu qaaimun jumladaasi waa jumla ka kooban min mubtadain wakhabar waana siladii alladii weeyaan wa qowlihi tacaala weye alladii hum fiihi mukhtalifuun alladii ismiga mawsuul siladiisu waxa weeye hum iyo mukhtalifuuna jumladaas ismiyada ah ayaa markaa sila u noqonaysa wa shibhuljumlati shibhu jumluhu alaaatu ashyaa saddex shay wey axaduha mid ka mid waxa wey adarfu darafkii wey naxwu jaa aladii cindak alladii waa faacil cindaka darafkaasna waa siladii aladiida weeye jaa ladii kii baa yimi cindaka agtaada kusugnaaday wa qowlihi tacaala way maa cindakum yanfad maa cindakum yanfadu wathani ka labaad oo ka mid a shibru jumlaha silada noqonaya aljaaru wlmajruur jaari majruurkii weeye naxwu jaa ladii fi daar jaa ladii kii baa yimi fi daari daarta kusugnaa wa qowlihi tacaala wa alqat maa fiiha shaahid waxaa weeyaan fiiha oo markaa silo u noqotay maada sila u noqotay wayatacallaqu darfu darfki wuxuu ku tacaluqaya iyo waljaaru walmajruuru jaar iyo majruurkii idaa waqacaa silata sila markay dhacaan waxay ku tacaluqayaa bificlin ficil ficilkaasoo maxduufin la xadfay wujuuban ay xadfan wujuuban xadaf waajib ah taqdiiruhu ficilka haddii la qadaro istaqara wey wthaaliu ka saddexaad oo ka mid a ah shibhuljumlaha asifatu sariixa waa ifadii sifanimada ku cadayd wlmuraadu biha ismulfaacili baa looga jeedaa iyo wasmu mafcuul wa takhtasu bilif wallaam sifa sariixa waxay gaar la tahay alif iyo laam kamaa taqadama sidii soo hormartay nusa qaar baa kamaa taqadama ku daraya hadaad maqasho waa sifo waxay tusinaysaa tilmaan ayay ku tusinaysaa sifa marka la yidhaahdo si guud waxaa usoo gudagelaya shan shay ama alawsaaf marka shan shay baa soo gudagelaya ismu bism faacil ismu tafdiil amhilat lmubaalaga shantaasa alawsaaf lasku yidhaahdaa alawsaaf ama asifa shantaasa lasku yidhaahdaa halkan marka la joogo inta la isla ogol yahay inay noqon karaan silo inay noqon karaan oo al silo ay u noqon karaan waxaa weeye waa ismu lfaacil iyo ismu lmafcuul labada waa la isla ogolyahay sheekhu labadii la isla soo qaatay labadan waxay noqonayaan silo silayay u noqonayaan ma mawsuulka aan soo aragnay oo dhan maya mid ka midun bay u noqonayaan mawsuulka aan soo aragnay sideed markaasi nas ah iyo waxay ahaayeen lix mushtarag ah wuxuu ka warramayay mushtaragii buu ahaa sifa sariixa ah mushtaragii mid ka mid ah ayuun bay sila u noqonayaan kaasi muxuu yahay waa al wey wa sifatun sariixatun silatu al sifo sariixa ah waxay sila u noqotaa al ayay sila u noqotaa man iyo ma duu iyo daa iyo iyo ayun shantaa midna u noqon mayso kuwii ka horreeyey alladii iyo allatii alladani iyo allataani iyo alladiina iyo allawaati iyo markaas kuwii la midka ahaa u noqon mayso sila u noqon mayso sifa sariixa haddaad maqasho waa ismu faacil iyo ism mafcuul waxayna sila u noqonayaan al mawsuulo ah asha waa anagi soo sheegnay inay noqoto mucarifa inay noqoto zaaida inay noqoto mawsuula haddii aad aragto ism faacil ama ism mafcuulo al ay gashay ashaasi mucarifa maaha zaaidana maaha maxay noqonaysaa waa mawsuulo wey ismigana wuxuu noqonayaa siladii ayuu noqonayaa ayib miaalkiisu waa aldaarib almadruub alqaatil almaqtuul alaakil almakuul alshaarib almashruub dhammaantood labadaa wasfi oo ismiga faacil ismiga mafcuul asha ka horeysa waa ismi xaraf maaha waa ismi wasfigan ka dambeeyo oo daariban ah waa siladiisi ama madruub ah waa siladiisi meel kale ha u raadin markaas wthaaliu ka saddexaad oo shibhuljumlaha ah asifatu sariixatu wey wlmuraadu biha waxaa looga jeedaa sifa sariixa ah ismu lfaacil ayaa looga jeedaa iyo wasmu mafcuul wa takhtasu bilif walaam sifo sariixaa waxay gaar la tahay oo la gaar noqonaysa inay silo u noqoto alif iyo laam kamaa taqadama marka daa iyo du iyo man iyo ayun midna silaha oga dhigin waalcaa'idu caa'idku damiirun damiiru weeye damiirkaasoo mutaabiqun waafaqaya lilmawsuuli mawsuulka waafaqaya fi lifraadi wuxuu ka waafaqaya xagga kelinimada wataniyati labanimada waljamci jamacnimada watadkiiri mudakarnimada iyo wataaniisi muanasnimada kamaa taqadama sida soo hormartay fi lamilati kusoo hormartay tusaalayaashii almadkuurati lasoo sheegay waqad yuxdafu in la xadfaa dhici karta caaidkii naxwu lananzicana min kuli shiicatin ayuhum ashaddu ay aladii huwa ashaddu wanaxwu yaclamu ma tusiruuna wamaa tuclinuun ay aladii tusiruunahu waladii tuclinuunah wanaxwu wayashrabu mima tashrabuun ay min aladii tashrabuuna minhu halkan wuxuu ka warramayaa sheekhu raximah markuu soo dhameeyey ismigii mawsuulka hadalkiisii iyo siladii ka hadalkeedii wuxuu halkan ka warramaya caaidkii ila waxaan sheegnay ism mawsuul waxaa la yidhaahdaa maftaqara ilaa silatin wa caaid mar hadduu ismigii mawsuul soo dhameeyey ka hadalkiisii iyo shuruuddiisii aqsaamtiisii siladu u baahnaana uu ka soo warramay waxaa inoo dhiman caaid caaid maxaa la yidhaahdaa sheekhaa inoo fasiray wuxuu inoogu fasiray caaid waxaa la yidhaahdaa afcalaga caaid waa kii soo noqonaya wey caaid waa kii noqonaya wey caada wuu noqday fa huwa caaidun mid noqonaya weeyaan muxuu noqonayaa ila lmawsuul mawsuulku noqonaya haddaba caaid muxuu yahay wuxuu ku tacriifiyey waa damiir damiir waa magacuyaal horaan usoo marnay damaairtii waa damiir waa magacuyaal damiirkaasi wuxuu waafaqsan yahay ismiga mawsuul oo xagga hore lagu sheegay buu waafaqsan yahay muxuu ka waafaqayaa wuxuu ka waafaqayaa shan shay ayuu ka waafaqayaa maxay yihiin xagga ifraadka bimacnaa kaa hore hadduu mufrad yahay ka dambana muxuu noqonaya yani ismiga mawsuul hadduu mufrad yahay caaidkuna waa inuu noqdaa maxay mufrad waa inuu noqdaa ismiga mawsuul hadduu yahay muani caayidku waa inu noqdaa maxay muano waa inuu noqdaa ismiga mawsuul hadduu jamac yahay caayidku waa inu noqdaa maxay jamac waa inuu noqdaa ismiga mawsuul hadduu yahay hadduu ku dhacayo mudakar waa in caaidkuna mudakar laga dhiga haddii muanaf uu yahay ismiga mawsuul caaidka usoo noqonayana waa in muanaf laga dhiga lidalika ismiga mawsuul markuu mushtaraga yahay maxaan soo sheegnay markuu mushtaraga yahay oo mufradu ku dhacayo oo musano maxaa qayda waxa looga jeedo cadeeya caddeeya caaidka caddaynaya wuxuu ku caddaanaya waa caaidka haddii mufrad looga jeedo u waxay ku dhacaysaa mufrad waxay ku dhacaysaa muane waxay ku dhacaysaa jamac waxay ku dhacaysaa rag iyo dumar intuba bay ku dhacaysaa waxaa looga jeeda marka waxaa xadidaya caaidkan usoo noqonaya xadidaya idan caaidku waa damiirkaa waafaqaya ismiga mawsuul xagga hor lagu sheegay ayuu waafaqaya xaggii kelinimo ka waafaqaya keli hadduu kana keli baa laga dhigaya mawsuulka hadduu laba noqdo labaa laga dhigaya masel waxaad odhanaysaa alladii qaama ama waxaad odhanaysaa duu qaama duu qaama ada maxaa ku asturan huwa huwada xaggay u noqonaysaa duu bay u noqonaysaa waxaad odhanaysaa duu qaamat halkaa maxaa ku asturan qaamat hiya xaggay u noqonaysaa duudi bay u noqonaysaa waxaad odhanaysaa duu qaama alifkan xaggay u noqonaya duudaas duu waa duu iyadu laakiin waxa looga jeedo caaidkana ku cadaynaya uu qaama in uu laba looga jeedo waxaa kuu fasiraya alifkana kuu fasiraya caaidka ah waxaan odhanayaa uu qaamu dudan maanta maxay ku dhacaysaa marka rag badan bay ku dhacaysaa jamaca uu qumna maxay ku dhacaysaa maanta dumar badan bay ku dhacaysaa idan caaidkani mawsuulku waafaqaya mawsuulku hadduu na siyaasugu ishkaal male waa iska waadix alladii qaama allatii qaamat alladaani qaama allataani qaamata aladiina qaamuu allawaati qumna taa waa iska waadix wey oo mawsuulka mar mufrad buu ku dhacaya mar musana mar jamac laakiin marka aada loogu baahanayo waxaa weeye marka mawsuulku noqdo maxay markuu mushtarak noqdo oo mufrad iyo jamac iyo musana ku wada dhacayo muanasi mudakar buu ku dhacayo markaasa waxaa loo baahanaya wax cayma markaasaa loo baahanaya marka damiirkani mawsuulkiibuu noqonaya mawsuulka waxa uu yahayna waa laga dhigaya caaidka kadib wuxuu inoo tilmaamay sheekhu raximahullah inay dhacdo in la xadfo caaidkiiba in la xadfo inay dhacdo tusaalu sheekhuna siiyey wuxuu inoogu tusaaleeyay aayaddan lananzacana min kulli shiicatin ayuhum ayuhum ashaddu ayuu inoogu tusaaleeyey shaahidku waxaa weeye mawsuulka aayaddan ku jira waa ayuhum weeye ayuhum weeyaan ayu maanta waxay noqonaysaa mafcuul bay noqonaysaa oo lananzacana ficilka mudaaric faacilkiisu waa naxnu ayib lananzacana min kuli nawajali majruur nanzacana lagu tacalujinaya kuli shiicatin kuli mudaaf shiicatina mudaaf ileyh ayuhu marka maxay noqonaysaa ayu wuxuu noqonayaa ism mawsuul mabniyun cala dam fi maxali nasbin mafcuulun bihi maanta waa mabni waa xaaladda mabniga noqon jirtay wey waa naga sheegnay ayun inay afar xaaladood le markay mawsuul ka tahay xaalad ka mid mabni noqota waa tii wey ayuhu ayib ashaddu waa khabar ashaddu ayu mudaafuna mudaaf ileyh ashaddu waa khabar khabar haddii la sheego muxuu u baahan yahay mubtada u baahan yahay mubtada waa lasoo qadarayaa huwa ashaddu huwa ayuu noqonayaa huwa waa mubtada ashadduna waa khabar wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri silaة mawsuul laa maxala laha min alicraab jumladaasi waa jumlo yani markaas sila ah maxalna icraab kuma leh waa naga tilmaanay jumalka carabiga la isticmaalo waa afar iyo toban toddobana maxal bay icraab kuleeyihiin toddobana maxal icraab kuma leh toddobada aan maxalka icraabka ku lahayn waxaa ka mid ah jumlatu sila ka mid ah laa maxala min icraab jumlatu munfasira ka mid ah jumlada wax fasirta jumla muctarida ka mid ah mar baan arki doona insha allah jumlada marka mabtadiya khabar ka kooban waa silat lmawsuul huwadaas marka waa caaidkii ayu u noqon lahaa wey laakiin maanta miyuu joogaa qur-aanka waxba kama xadfana laakiin carabi ahaan ayaa waxaa lagu oranayaa si aad macnu u fahanto ayun jumladaasi waa jumlasil caaidkuna waa huwada lasoo qadaray w marka waqad yuxdafu in la xadfaa dhacdaa miaalku waa kaa sheekuna siiyo kale wey waxaa la mida yaclamu maa tusiruuna wamaa tulinuun yaclamu maa tusiruuna wamaa tuclinuun maadaasi waa mawsuulu yaclamu waa ficil mudaaric faacilku waa huwa oo allah u noqonaya maadu mafcuul weeye waana mawsuul mabniyu cala sukuun fi maxal nasbin tusiruna waa ficil mudaaric wowguna waa faacilkii nuuntu waa calaamatu rafcihi jumladaasi waxay noqonaysaa siladii waa jumlatu sila maada siladeedii weyaan caidkii marka wuxuu noqonaya waa lasoo qadarayaayo tusiruunahu haadaas waxay noqonaysaa ficilkii mafcuulkiisi weeye waana caaidkii maada u noqonayay wamaa tuclinuunana waa la mid oo maadu maada hore ku cadfan tahay tuclinuuna waa siladii caaidkina waa mafcuulu bihiga lasoo qadarayo tuclinuunahu weeyaan waxaa a ah, wayashrabu mima tashrabuun yashrabu waa ficil mudaaric faacilku waa damiir huwa weeye ayib mima tashrabuuna jaar iyo majruur weeyaan wuxuu ku tacalluqayaa yashrabu maadaasi waa mawsuulo sila iyo caayid bay u baahan tahay tashrabuuna jumladaasi waa siladii caayidkan wuxuu noqonayaa tashrabuuna minhu ayuu noqonayaa minhu ayuu noqonayaa marka dhammaan shaahidku ka leeyahy sheekh waxay tahay oo la xadfay marka hore markii la xadfayey sheekhu tanwiic buu ku samaynaya tanwiic arrinbuuna milicsanaya arrinkuu milicsanaya waxaa weeye caaidka la xadfayey mar wuxuu noqonaya mid maxalu rafco yaalla marna wuxuu noqonaya mid maxalu nasbo yaalla marna wuxuu noqonaya mid maxalu jar yaalla saddexdaba sheekhu waa tusaaleyey huwa ashaddu ashaddu khabar bay soo maahayn waxaan soo qadarnay huwa soo maahayn huwadaas fi ayi maxalin ila waa damiiri fii maxali rafcin waa mubtadi wayashrabu yaclamu maa tusiruuna caaidkan xadafnay aan soo qadarayno xaggee buu yaalaa mafcuulu bihi oo tusiruuna mafcuulkeedii weeye tuclinuunahu mafcuulkeedii weeye idan waa caaid maxal nasbo yaallo weeye wayashrabu mima tashrabuuna caaidku wuxuu noqonayaa minhu caaidkaasna maal rafc mise maalujar buu yaalla xaggee yaalla maxalujar buu yaalla idan marka caaidka la xadfayo mar asagoo maxal rafca yaalla la xadfaya marna isagoo maxalujari yaala la xadfaya marna isagoo maxalunasba yaala ayaa la xadfaya mid kasta marka la xadfayo shuruud buu leeyahy kaa maxalujarka yaala ayaa weliba laba uqaybsamaya inuu yahay majruurun bixarfin iyo inuu yahay majruurun bilidaafa inuu yahay shuruudo badan mid shuruud baa loo shardinaya mid toddoba loo shardiyo mid sideed loo shardiyo mid afar loo shardiyo mid shan loo shardiyo shuruudo fara dhowr iyo labaatana kasoo baxaya laakiin sheekhu uma banbixin u banbixi marka eh, laakiin waa inaad fahantaa caaidku marka la xadfayo mar wuxuu noqonayaa mid maxal rafco yaalla mid maxal nasba yaalla mid maxalu jar yaalla wuxuu sheekhu raximah llah wlcaa'idu caaidku damiiru damiir weeye damiirkaasoo mutaabiqun waafaqaya lilmawsuuli ismiga mawsuul buu waafaqaya fil ifraada xagga keliyeynta ayuu ka waafaqaya mawsuulku hadduu keli yahay caaidna keli ka dhig wataniya xagga labada hadduu musano yahay ismiga mawsuul caaidkana musano ka dhig waljamci xagga jamca wtadkiiri xagga mudakarnimada iyo wataaniisa xagga muanasnimada kamaa taqadama sida kusoo hormartay fi lamilati tusaalayaashii almadkuurati lasoo sheegay waqad yuxdafu in la xadfo ayaa dhici karta caaidkii wadalika naxwu lananzicana min kuli shiicati ayuhum ashaddu wey shaahidku waxaa weeyaan ayuhum ashaddu huwa usoo qadaraysaa ay alladii huwa ashaddu asaga kusoo qadar alladii huwa ashaddu alladiigaasi siladiisu wa huwa ashaddu caaidkuna waa huwadaas wanaxw yaclamu maa tusiruuna wamaa tuclinuuna wey sheekhu asaga kuusoo qadarayo alladii tusiruunahu oo maadana bimacnaa alladii ah jumladana waa siladii hudaasna waa caaidkio markaa meesha ka maqan qur-aanka waxba kama maqan laakiin miaal ahaan iyo markaa tarkiib ahaan ayaa sidaa laguu sheegaya wladii tuclinuunahu waa lamid wanaxu wayashrabu mima tashrabuun yashrabu waa ficil mudaaric mimaadana waa jaa-i majruur maaduna waa mawsuulo jumlada tashrabuunana waa siladii caaidna wuxuu noqonayaa tashrabuuna minhu ay min aladii tashrabuuna minhu ayuu noqonayaa qaala almualifu raximah llahu tacaala faslu waama almucarafu biladaat kii lagu tacriifiyey adaadka fa huwa almucarafu bilalif wallaam waa kii lagu tacriifiyey aliftii laamta wa hiya aliftii laamtu qisman laba qaybood weeye cahdiyatu mid cahdi loo nisbeeyey wa jinsiyatun iyo mid jinsi loo nisbeeyey waalcahdiyatu cahdiyadu ima lilcahdi dikri inay u sugnaatay cahdi dikri ah naxwu fii zujaajatin azujaaja aw lilcahdi dihni inay u sugnaatay naxwu idhumaa fi lgaar aw lilcahdi lxuduuri inay u sugnaatay naxwu alyowma akmaltu lakum diinakum halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah llah waxyaalihii yani markaasi macaariftii kii shanaad waxaan ka soo baxnay adamiir iyo alcalam iyo ismulishaara iyo ism mawsuul kani kii shanaad buu noqonayaa waana almucaraf biladaad biladaad wuxuu uga cabirayaa si markaasi ay u soo gudagalaan ee khilaafaadkii ku jiray waxa wax tacriifinaya alifkii laamka wada socdaa mase waa laamka keligiis mase al mabaahana waaba am si waxaasoo dhan uu u jamciyo ayuu wuxuu ka cabiray biladaati biladaati ayuu ka cabiray marka adaadkaasi wuu shamlinayaa waxaa tacriifinaya haddii al oo wada socoto ay tahay ama laamka keligiis uu yahay hamzadana ay zaaid tahay ama in laamkiiba miim loo bedelo am la yidhaahdo oo arki doonaa carabta qaarkooda markaa am isticmaala booskii al si waxaasoo dhan u shamliyaan ayuu adaad ka cabiray marka almucaraf biladaad waa ismi marka hore nakiro ahaa laakiin maanta macrifo noqday marka hore nakiru ahaa laakiin maanta macrifuu noqday markii ashani ay gashay macrifuu noqday ashii marka wax tacriifinaysa sheekhu laba inoogu qaybiyey ahdiya iyo jinsiya ahdiya iyo jinsiya ahdiyadu tacriifkeedu wuxuu noqonayaa alatii yakuunu masxuubuhaa machuudan bayna almutakalim walmukhaaab waa midda loo yaqaano asha ahdiyada alatii yakuunu masxuubuhaa waa midda meesha ay gelayso ay tahay machuudan mid isla yaqaanaan bayna almutakalimi kan hadlaya iyo walmukhaabi qofka lala hadlayo yani way isla og yihiin wey qofkan mutakalimka iyo qofkan mukhaaabka ayaa isla garanaya marka cahdiya macnaheedu waa sidaas wey waxaanaan isla garanaya wey jinsiye maxay tahay waa taa cagsigeeda allatii lam yuchad masxuubuhaa aslan waa midda markaasi masxuubkeeda aan la garanaynin yani mutakalimkii mukhaaabka aysan isla garanaynin kaas weeye midda markaasi jinsiyada yani waa cagsigeeda weeyaan taa hore saddex bay u qaybsamaysaa ta dambana saddex ayay u qaybsamaysaa midda hore oo cahdiyada ah, oo meesha ay gelayso isla garanayaan mutakalimka iyo mukhaaabku waxay u qaybsamaysaa cahdiya dikriya iyo cahdiya dihniya iyo cahdi xuduuri ah ayay u qaybsamaysaa tusaalayaal buu ka bixiyey marka cahdi dikri ah tusaaluu ka bixiyey fii zujaajatin azujaaja cahdi dihniya tusaaluu ka bixiyey oo wuxuu ku tusaalay idhumaa fi lgaar cahdi xuduuriyana wuxuu ku bixi markaasi ku tusaaleeyey alyowma akmaltu lakum diinakum marka macnuhu wuxuu noqonayaa marka lagu leeyahay waa cahdi waana dikri yani waxa weye shay lasoo sheegay shay lasoo sheegay ayay ashi gashay weeyaan shay hore loo soo sheegay ayay ashu gashay tusaaluhuna waa midku sheekuna siiyey fii zujaajatin waxaa la sheegay kelmadii oo nakira ah ayaa la sheegay kadib way soo noqotay laakiin waxay soo noqotay iyadoo mucarafo ah azujaajatu taasoo kale waxay u yaqaanaan ahdiyatun dikriya ayay u yaqaanaan dikri macnaa muxuu yahay waa shayga lasoo sheegay ahdi asalku wuxuu ahaa waa waxaas la garanayaan mutakalimkii mukhaaabku taasuu cumuum ahaan lagu tacriifiyey cahdigu laakiin dikri marka lagu daray waxa weeyaan shay lasoo sheegay shay laisla yaqaanay oo lasoo sheegay ayay markaa ashii gashay waxaad oranaysaa Eh, ishtaraytu farasa uma bictu farasa ishtaraytu farasan faras baan soo iibsaday uma bictu lfarasa faraskii baan iibiyey faraskan dambeoo la iibiyey waa kii aad soo iibsatay wey ishtaraytu kitaaban kitaab baan soo iibsaday uma bictu lkitaab kitaabkii baan iibiyey alkitaab ashani waa cahdiyatun yani markaasi dikriya ishtaraytu qamiisan uma bictu lqamiis alqamiis ashaas waxay noqonaysaa cahdiyatun dikriya ayay noqonaysaa bimacnaa shay lasoo sheegay ayay markaa ayay gashay taas waa midda koobaad wey midda labaad waxa weye cahdiyatun dihniya cahdiya dihniya waxa weeye waa wax markaasi dihni yani wax la garanayo weeye oo qofkan aad u sheegayso ayaa garanaya waxaa lagu tacriifiyaa an yataqadama limasxuubiha cilmun cinda almukhaaطabi min gayri sabqi dikrihi macnaa muxuu yahay an yataqadama waa inuu u hormaraa limasxuubiha ashani meesha ay gashay cilmun garasho cinda almukhaaabi qofka lala hadlayo qofka la hadlayso shaygani hore u yaqaanay laakiin lama soo sheegin sidiisuu u yaqaanay laakiin lama soo sheegin marka farqi baa udhaxaynaya dikriyadu waxay lafdi lasoo sheegay ayaa dib u soo celisay oo ashi ku dartay ashaasi marka waxay gashay shay madkuur hore loo soo sheegay tani sidaa maaha laakiin qofkan mukhaaabkood la hadlaysid wuu garanayaa laakiin lama soo sheegin lakin wuu iska garanaya tusaaluhuuna siiyey waxa weeyaan id humaa fi lgaar waxaa laga warramayey nebi maxamed sal alla alay aslam iyo abubakar id humaa fi lgaar markay ku sugnaayeen labadaasi yani markaa fi lgaari godka gaarkaa marka ashu ay gashay waa shay la wada yaqaan weeye waa qaarkii markay hijroonayeen godkay galeen weeyaan gaaru thawr kaasuu weeye waxaa la mida ah, id yubaayicuunaka taxta ashajara markay beecada kula gelayeen saxaabadu yaa rasuul allah taxta ashajara waa geedkii lisla yaqaana weeye geedkii lisla yaqaana weeye waxaad odhanaysaa jaaa alqaadi jaaa alqaadi qaadiga aan isla ogayn ayaa yimid waa qaadi mucayano mutakalimka iyo mukhaaibka isla og yihiin taasna marka waxaa loo yaqaanaa cahdiya dihniya ayaa loo yaqaanaa waa shay qofkan aada la hadlayso horay buu u yaqaanay madaan soo sheegin laakiin asagaa hore u yaqaana marka markaad tiraahdo jaa alqaadi waa wuxuu kula ogaa weeye adu maad soo magacaabin qaadi mucayana laakiin wuxaad isla ogeydeen weeye min qadiim taasna waxaa loo yaqaana cahdiya dihniya la yihahdaa midda saddexaad waxa wey cahdiyatun xuduuriya waa asha gelaysa shay markaa taagan an yakuuna masxuubuha xaadiran xaalal mukhaaabi markaa aad hadlaysa ama xaalal khiaabi xaalkaa la hadlayo ayuu shaygani taagan yahay waa sida aayadda uu ku tusaaleeyey sheekhu alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma ashaas wey ashaas waxaad ohanaya waa ahdiya xuduuriya yowmun waa nakiro albaa lagu daray ashaasi waxay gashay wax markaa taagan oo aayaddu waxay soo degtay yowmu carafa maalintii carafay soo degtay maalintii carafa ayay soo degtay waa maalin la wada ogyahay oo la wada garanayo marka waa wax markaa taagan waxaad odhanaysaa alyawma axfadu darsii maantana casharkayga qaybaya waa wax markaa taagan waxaad odhanaysaa alaana adhabu ila albeyt shay markaa taagan marka ay gasho ash waxay noqonaysaa xuduuriya ayay noqonaysaa an yakuuna masxuubuha xaadiran xaala alkhitaabi akramtu hada arajul baad odhanaysaa ninkanaan aan karaameeyey waa nin meesha taagan xaalkaasu taagan yahay ishtaraytu hada alkitaab baad odhanaysaa kitaabkan aan iibsaday waa kitaab miiska saaran markaasi waxaad odhanaysaa bictu hada aljamal awrkanaan iibiyey waa awr markaa ku hortaagan waa xaadir marka saddexdaas ayay u qaybsamaysaa ashya cahdiyada ahayd aayadda inaa arsalnaa ilaykum rasuula shaahidan calaykum kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula facasaa fircawnu rasuul taas maxay noqonaysaa dikriya mase dihniya mase xuduuriya dikriyay noqonaysaa horaa loo soo sheegay inaa arsalnaa ilaykum rasuula shaahida calaykum kama arsalnaa ilaa fircawna rasuula isagoona kiraar sheegay facasaa fircawnu rasuul rasuulkiio alwataa lasoo soo celiyey idan waa cahdiyatun dikriya shay lasoo sheegay ayay markaa ashii ayay gashay shay lasoo sheegay ayay gashay markaan idhahdo jaaa aalib jaaa almucalim jaaa aalib maxay noqonaysaa taasi jaaa aalib ardaygii aan isla ogayin baa yimid maxay noqonaysaa markaas dihniyay noqonaysa wax laisla ogaa ahayd jaaa almucallim waa mucallimkii lasla ogaa jaaa ashaykh qofkaad la hadlaysa uu kula garanaya hadalkaas jaaa ashaykh waa shaykhi mucayanka ahaa jaaa aabiib waa dhakhtarkii mucayanka ahaa idan waxay noqonaysaa cahdun dihni bay noqonaysaa cahdun dihni markaad tidhaahdo katabtu hada dars casharkanaan qoray katabtu hada dars taas maxay noqonaysaa xuduuri waa darsi ku hor yaallo weeye katabtu hada daftar ama katabtu hada alkitaab kitaabkanaan qoray maxay noqonaysaa waa kitaabka hor yaalla waa cahdun xuduuri weeyaan wahaakada marka saddexdaasay u qaybsamaysaa ashii cahdiyada ahayd cahdun dikri waa shay lasoo sheegay inay ashu gasho isagoo nakiro ah marka dambena macrifuu noqday iyo shay mutakalimka iyo mukhaaabka isla garanayaan ashu inay gasho waa cahdun dihni alcahd اlxuduuri shay markaa taagan inay ashu gasho cahd xuduuri baa la ohanaya wa ama almucarafu biladaati kii adaadka lagu tacriifiyey fa huwa isagu almucarafu waa kii lagu tacriifiyey bilalif walaam aliftiiyo laamta wa hiya alif iyo laamti qismaan laba qaybood wey cahdiyatu mid cahdi loo nisbeeyey wa jinsiyatu mid jinsi loo nisbeeyey wlcahdiyatu cahdiyadii ima licahdi dikri inay u sugnaatay cahdi dikri ah cahdina waa naga sheegnay macna cahd waxaa weeyaan alatii yakuunu masxuubuha machuudan bayna almutakalim walmukhaatab waa shayga isla garanaya yani markaa mutakalimka iyo mukhaatabka kaasa cahdi la yirahda wax laisla ogyahay wey marka asagii baa sii qaybsamaya ima licahdi dikri in markaasi cahdiga uu yahay dikri oo mid lasoo xusay wax laisla yaqaan lakiin haddana horaa loo soo sheegay zujaajadii kadibna ayadoo alwadata ayaa la soo celiyey awlcahdi dihni waxay u sugnaatay cahdi yani markaa wax lasta ogyahay lasta garanayo laakiin dihni ah oo markaasi mutakalimkai mukhaaabku ay si gaara ah sula ogyihiin naxw id humaa fi lgaar aarkaasi qof kastoo muslima uu garanaya inuu yahay aaru hawr aw cahdi xuduuri ama ashi waxaa weya midda u cahdi wax lasla ogyahay oo haddana xuduuri oo markaa taagan naxw alyowma akmaltu lakum diinakum marka shaahidku waa azujaaja iyo algaar iyo alyowma weeyaan wljinsiyatu jinsiyadii ima litacriif ilmaahiya inay u sugnaatay maahiyadii iyo xaqiiqadii oo lagu qeexayo naxw wajacalnaa min almaai kula shayin xayin wa ima listiqraaqi afraadi afraaddii o dhan inay qarqiso oy koobto naxwa khuliqa insaanu daciifan aw listiqraaqi khasaa'is afraad afraaddu waxyaalahay khaaska la ahaayeen inay markaasi ay kulansato naxwu anta rajulu cilman halkan sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah llah labaad oo markaasi ashi ahayd waa aljinsiy weyan aljinsiya weya jinsiyadu waxay cagsi ku tahay saan soo tilmaannayba cahdiyadiibay cagsi ku tahay oo maxay tahay allatii lam yuchad masxuubuhaa aslan shayga ay gashay shay laisla garanaya maaha mutakalimkii mukhaaabku islama garanaya marka cahdiy cagsi ku tahay macnaheedu cahdiyo ayay cagsi ku tahay saddex bay uqaybsantay haddaba waxay uqaybsamaysaa litacriif maahiya litacriif almaahiya maahiyat shay wa xaqiiqatuhu shayga maahiyadiis hadaad maqasho waa xaqiiqada shayga weeyaan daabitkeeduna waxay ku dabdiyaan anlaa yasluxa xuluulu kullin maxalaha xaqiiqatan walaa majaasan marka lagu leeyahay ashani waa litacriifi almaahiya loo keenay inay xaqada tacriifiso daabitkeedu waxa weeyaan anlaa yasluxa inuusan ku habboonayn xuluulu kullin kulli inay degto lahaa booskeeda booskeeda kulli ma degi karto xaqiiqatan xaqiiq ahaan si dhaba ah uma degi karto walaa majaazan mubaalaqa ahaanna uma geli karto booska ay taallo kullun lama dhigi karo xaqiiq ahaan looma dhigi karo majaaz ahaanna looma dhigi karo tusaalaheedu waa miduu sheekhu inoogu tusaaleeyey wajacalnaa min almaai kulla shayin xayin almaa ashaas weeyaan ashaasi waa litacriif ilmaahiya maahiyatulmaa ama xaqiiqatulmaa bay ashani tacriifinaysaa xaqiiqatulmaa ayay markaa ashani tacriifinaysaa waxaa la mid a ah, alrajulu afdalu min almara alrajulu afdalu min almara alrajulu jinsiga raggu afdalu waxay ka fadli badan yihiin min almar'ati jinsiga dumarka ayay ka fadli badan yihiin jinsiga raggu waxay ka fadli badan yihiin jinsiga markaa dumarka ayay ka fadli badan yihiin marka waxaa loo jeedaa xaqiiqat rujuula afdalu min xaqiiqati almara min xayu aqiiqa laakiin min xayu tafaasiil maya haddii la kala qaadqaado waxaa la helayaa kumanaan rag ah oo mara waaxida ay ka fiican tahay jamiicu lkufaar gaaladoo dhan waxaa ka fiican faasiqatun min almuslimaat mid muslimada laakiin aan xataa toosnayn baa ka fiican oo maxay kaga fiicnaatay biislaamiha inay muslimo tahay ayay kaga fiicanta inay muslimaad tahay ayay kaga fiicanta marka waxaa loo jeedaa jinsigan raganimada ah iyo jinsigan dumarnimada ah marka lasba bandhigo labada jinsi jinsigan raganimada ayaa markaasi ka sareeya ayaa loo jeedaa alrajulu afdalu min almara taasi marka waxay noqonaysaa litariif almaahiya ay litacriif alxaqiiqa ayay noqonaysaa xaqiiqadii oo markaa la qeexayo midda labaad waxa weeye listiqraaqi alafraad shaygana afraadu ka koobnaayo o dhan ayay koobsanaysaa taa daabitkeedu wuxuu noqonayaa booskeeda ayaa kulli baa dhici karta xaqiiqatan bayna u dhici kartaa booskan ashu ay taallo kulli baa dhici karta laakiin xaqiiqatan ayay markaasi u dhici kartaa wuxuu ku tusaaliyey wa khuliqa alinsaanu daciifan waa alinsaan asha ku jirta ashaasi afraadi insaan oo dhan bay shamlinaysaa daabitkeeduna wuxuu yahay booska ay taallo kulli baa dhigi kartaa waxaad odhan kartaa wa khuliq carabi ahaan wa kullu insaanin daciifan insaan oo dhan waa la abuuray xaaluu yahay mid daciifo taag daran marka daabidkeeda waa kaas an yasluxa xuluulu kullin maxalla xaqiiqatan waa in booskeedu uu aqbali karaa kulli waa inuu aqbali karaa weliba calaa sabiil xaqiiqa waa inuu aqbali karaa taasna waxay noqonaysaa listiqraaq alafraad ayay noqonaysaa listiqraaq khasaa'is alafraad wuxuu ku tusaaleeyey anta arajulu cilman alrajulu ashaasi waxaa loo yaqaanaa waa aljinsiyah weliba listiqraa khasaais alafraad istiqraaq waxaa weeyaan inay koobsanayso khasaa'isulafraadna maxay tahay ashkhaastu waxyaalihii ay kala lahaayeen sifaatka ay kala lahaayeen eedaa shamlinaysa marka la yidhaahdo anta arajulu cilman macnaheed wuxuu noqonayaa rag oo dhan baa tahay rag oo dhan waa adiga laakiin xaggee xagga cilmiga marka laga laga eego raggu waxyaalihii cilmiga ay nin kastaba u gaarka la ah adaa adaa yani kulmiyey adaa jimciyey yani tanna daabitkeedu muxuu noqonayaa booskeeda waxaa degi kara kullun laakiin wuxuu u degayaa calaa sabiili اlmajaaz ayuu u degayaa calaa sabiili majaaz an yasluxa xuluulu kullin maxalaha majaazan marka la ninkan lagu leeyahay anta rajulu cilman marka la leeyahay waxaa la odhan karaa anta kullu rajul adu waxaa tahy rag oo dhan dee arrinka xaqiiqa maaha shaksigani dadkii oo dhan booskood rag oo dhan booskooda ma istaagi karo calaa sabiili xaqiiqa laakiin calaa sabiili majaaz iyo mubaalaqa ahaanba waxaa la odhan karaa cilmigaagu wuu farabatay oo wuu tirabatay heer aad raggii oo dhan booskooda aad adugu aad buuxin karaysid waa calaa sabiil mubaalaa lakiin calaa sabiil xaqiiqa arrinku sidaas maaha waxaa la mida ah tusaale ahaan dalika alkitaab aliflaamiim dalika alkitaabu alkitaab ashaasi waxay culamadu odhanayaan waa listiqnaa khasaa'is alafraad yacni kutubtii oo dhan khasaa'ista ay lahaayeen kitaabkana lagu jamciyey waxay ammaan lahaayeen kitaabkanaa jamciyey laa rayba fiihi hudan lilmuttaqiin marka daabitkooduna waa sidaan sheegnay midda hore yani booskeeda kullun ma dhici karto laa calaa sabiil xaqiiqa walaa calaa sabiil majaaz midda labaadna booskeeda kulliba buuxin karta laakiin calaa sabiili alxaqiiqa midda saddexaadna booskeeda kullun baa dhici karta laakiin calaa sabiili almubaalaqa xeeldheeraansho lagu xeeldheeraanayo ayay booska udhici karta laakiin laa calaa sabiili calaa sabiil mubaalaqa walmajaaz laa calaa sabiili alxaqiiqa wljinsiyatu asha jinsiyada ima litacriifi maahiya inay u sugnaatay maahiyadii iyo xaqiiqadii shayga inay tacriifso bas wax kale usii gudmayso naxw jacalnaa min almaai kula shayin xayin jacalnaa macnaa khalaqnaa ayib min almaai kula shayin xayin almaa ashaasi waa jinsiyo waana litacriifi almaahiya wa ima listiqraaqi alafraad inay u sugnaatay ashu afraadii oo dhan inay markaa koobsato afraadii dhan inay markaasi shamliso yani afraaddii ay ka koobnaayeen ashyaadan oo dhan ayay kulminaysaa sida wakhuliqa alinsaanu daciifa wa alinsaanu daciifa ashaasi alinsaan ku jirta ayaa waxay noqonaysaa liistiqraaqi alafraad aw liistiqraaqi khasaa'is alafraad afraaddii waxyaalahay khaaska la kala ahaayeen ayay markaas shamlinaysaa naxwu anta arajulu cilman weeyaane wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wa waa la bedelaa laamu al allaamteeda miiman min baa loo bedelaa fii luqati ximyar ree ximyar luqadooda ree ximyar luqadooda laamu al miim baa loo bedelaa oo meeshay odhan lahaayeen am meeshay odhan lahaayeen al am bay odhanayaan jaaa arajulu jaa am rajulu bay leeyihin jaaa arajulu jaa am rajulu bay odhanayaan jaaa algulaamu jaa am ghulaam bay odhanayaan jaaa alfarasu jaa am farasu bay odhanayaan waxaa ku weheliya luqadaas yani markaa laamkii ashii am loo bedelay mim loo bedelay laamkii qolo ka mida ah markaa banu ayin banu ayiin ka mida ah ayaa markaasi eh, ku waafaqaya ximyarna waa qabiilatun min qabaa'il yaman ayaa ximyar la yidhaahdaa xadiid baa jira tilmaamaya odhanaya ximyaru ra'su lcarab wa naabuha nimanka ximyar la yidhaahdo waa carabta madaxdoodii wey waa madaxoodii iyo micidii carab weeyaan laakiin waa xadiis marka aan sugnayn sanad ahaan xadiis asaxay maaha waa qabaaisha yaman ayay ka mid yihiin marka waxay odhanayaan jaa arajulu jaa rajulu jaa alwaladu jaa waladu jaa kitaabu hada lkitaabu haadam kitaabu ayay odhanayaan marka booski waxay u bedelayaan miin bay u bedelayaan ninka shaacirka wuxuu yidhi isagoo luqadda ku gabiyaya daaka khaliilii waduu yuwaasilunii yarmii waraa'ii bimsahmi wamsalima daaka khaliili waduu yuwaasilunii yarmi waraa'i bisahmi wasalima ayuu ujeeday bisahmi bim sahmi buu yidhi wasalima wamsalima ayuu yidhi marka booskii ayay u bedelayaan xadiid baa jira yani markaas laysa min albiri asiyaam fi safar ay yidhahdaan nabigaa ku hadlay oo wuxuu yihi laysa min albiri laysa min imbirim siyaami fi safar laysa min albiri asiyaam fi safar ayuu ayuu ku hadlay markaasa wuxuu u bedelay ashimiin buu u bedelay laysa min imbirin siyaami fim safar marka nebigu inuu taa ku hadlay ma asixin xadiidku waa xadiis saxiixa laysa min albiri asiyaam fi safar waa xadiis haabit ah laakiin luqadda nebigu inuu ku hadlay oo sidaa ugu dhawaaqay taasi ma sugnaa wuxuu sheekhuy raximah allahu tacaala watubdalu waa la bedelayaa laamu al al miima miin baa loo bedelayaa fii luqati ximyar ree ximyar luqadooda ayaa loogu bedelayaa ama mudaafu kii la idaafeey ila waaxidin mid oo min hadi amsa ka mida ah, fanaxwu ulaami waulaamika waulaamihi waulaami zaydi waulaami hada waulaami ladii qaama abuuhu waulaami rajul weyaan kani waa kii lixaad oo ka mida ah macaarifta macaariftu waxay ahaayeen toddobay ahaayeen shan ka mida ah ayaan kasoo baxnay kani waa kii lixaad mid baa inoo dhiman oo ah almunaada annakira almaqsuuda yani meel dambu ku sheegi doonaa ayib kani wuxuu noqonayaa kuwii aan soo marnay kii loo idaafeeyey shantii hadda aan soo marnay kii loo idaafay asna macrifu noqonaya shantii aan soo marnay macrifay ahaayeen waa adamiir alcalan ismu lishaara ism mawsuul almucaraf biladaad shantaas kii loo idaafeeyana asna wuxuu noqonayaa macrifuu noqonayaa marka waa inaad ka dhigtaa ismiga mudaaf shanta mid ka mid a ah mudaafileed ad ka dhigtaa ulaamii wa ulaamaka wa ulaamu wa ulaamahu waa damiirkii ulaamii damiir mutakalima loo idaafeeyey kana waxaa loo idaafeeyey damiir mukhaaab ah ulaamahuna waxaa loo idaafeeyey damiir markaasi qaa'ib ah waa almudaaf ila damiir ulaamu zaydin waxaa loo idaafeeyey ismi calama ulaama haadana waxaa loo idaafeeyey ismu shaarihi ulaamu ladii qaama abuuhuna waxaa loo idaafeeyey alladii oo ism mawsuula loo idaafeeyey ulaamu rajulna waxaa loo idaafeeyey kii asha wata ayaa loo idaafeeyey marka xagga martabada marka la eego mid kasta wuxuu degayaa midka ay loo idaafeeyey mansiladiisa ayuu degayaa marka laga reebo almudaafu ila damiir midka damiirka loo idaafeeyo xagga martaba ahaan iyo mansil ahaan wuxuu tegayaa manzilat mansilatulcalam ayuu tegayaa oo damiirkii la manilo noqon mayo damiirkii isku manilo noqon mayaan wuu ka hoos marayaa wa ama almudaafu kii loo idaafeeyey ilaa waaxidin mid oo min hadihi alkhamsa shantan ka mid ah fa naxwu ulaami wey ulaami weeyaan waxaa loo idaafeeye damiir mutakalim ah mutakalim baa loo idaafeeyey waulaamika ulaamika waxaa loo idaafeeyey ah, markaa damiir mukhaaab ah wa ulaamihi waxaa loo idaafeeyey damiir haa'ib ah wa ulaami zaydin waxaa loo idaafeeyey ismi calam ah wa ulaami haada waxaa loo idaafeeyey ismu ishaaro wa ulaami aladii qaama abuuhu waxaa loo idaafeeyey ism mawsuul qaama abuhu waxaa loo daba dhigayaa waa siladii wey lanna ism mawsul laa yatima macnaahu ila bisilatin wacaa'id ism mawsuul haddaad sheegto siladiisii waa inaad raacisaa marka jumladu waa siladiisi wey waulaami rajuli ninkii ulaamkiisi wey oo markaa ismi alwata ayaa loo idaafeeyo markaa mudaaf ilayhi noqday baab marfuucaati min asmaai halkan wuxuu ka bilaabayaa asmaadii la rafcinayey wuxuu soo dhameeyey alaxkaam alifraadiya wax la yidhaahdo wuxuu bilaabaya alaxkaam atarkiibiya alaxkaam alifraadiya waa kelmado mid kastaba gaar looga hadlayo kani waa damiir keligiisaa laga hadlaya kani waa calam keligiisaa laga hadlaya kani waa ismu ishaaro keligiisaa laga warramaya kani waa ism mawsuul keligiisaa laga warramaya kani waa almucaraf biladaad keligiisaa laga warramaya kani waa mudaafu ilaa waaxidin min waaxid min haadi keligiisaa laga warramaya halkan lakin wuxuu ka bilaabayaa alaxkaamu atarkiibiya yani markaasi tarkiibkii buu ka bilaabaya axkaamtiisii ficil iyo faacil ficil iyo naaib alfaacil mubtade iyo khabar kaana ismigeediiy khabarkeed wahaakada marka jumal iyo tarkiibaad ayuu ka waramayaa an axkaamtii ifraadigahaydna uu soo dhameeyey halkaa inoo joogo wallahu aclam